تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه فيوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد الله سبحانه وتعالى ilaahay wuxuu kaga hadlay aayaddan saacadda qiyaamuhu xilliga ay dhacayso inuu alla un ogsoon yahay subxaanahu watacaala ilaahay cidaan ahayni ma oga cidaan allah alla ahaynoo ogsooni ma jirto allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala ilayhi ila allaahi alla xaggiisa uun ayaa yuraddu loo celin doonaa cilmu saaca saacadda xilligeeda amba saacadda cilmigeeda ilaahay unbaa og ee cid kale ma ogsoona ilayhi ila allaahi alle xaggiisa ayuunbuu ahaaday ilayhi ila allah alle xaggiisunbaa yuraddu loo celin doonaa cilmu saaca saacadda ogaalkeeda xilliga ay dhacayso wamaa takhruju ma baxdo min samaraatin ay samaraatun midha kama soo baxaan min akmaamihaa galalka ay ku jirto amba dhimbiiraha ay ku jirto waa galka wamaa takharuju ma baxaan min samaraatin ay samaraatun waa waasila weeye ka dambana waa liibtidaa'i laaya min akmaamihaa xagga galalkeeda kama soo baxdo amba galalkay ku jirto kama soo baxaan wamaa taxmilu ma qaado min unsaa mid dhadigi uur ma yeelato walaa tadacu mana dhigto oo ma dhasho waxay uuraysatay ilaa bicilmih alle ogaalkiisa iyo cilmigiisay ku qaado oo ay ku dhigto mooyaane wadkur xusna xusnagiyow yowma maalin yunaadiihim alla uu u yeedhi doono wadkur xus yowma maalin yunaadiihim uu u yeedhi doono alleh wuxuu odhan doonaa ayna maye amba halkee ayay ku sugan yihiin shurakaa'ii kuwaad iigu shariig yeeli jirteen maye qaaluu waxay yidhaahdeen bimacnaa waxay odhan doonaanay ku jawaabi doonaan qaaluu waxay yidhaahdeen aadamnaaka waxaanu ku ogeysiinay allow ay aclamnaaka aadamnaaka waxaanu ku ogeysiinay maa minnaa annaga inaanu naga mid ahayn min shahiid ay shahiidun mid furaya oo arrinta maanta leh ilaahay shariif buu leeyey maa mina inaanu annaga naga mid ahayn min shahiid mid qiraya inaad shariif leedahay wadalla wuu ka lidhay anga ka lumay ay haada canhum ayaga xaggooda wuu ka lumay amba ka qarsoomay maa wixiibaa ka lumay shurakadii maa wixiibaa ka lumay kaanuu ay ahaayeen adduunyada markay joogeen kaanuu ay ahaayeen yadacuuna kuwii caabuda min qablu hadda horteed ay min qabli alaana min qablu hadda horteed waxyaabaha caabudi jireen baa ka lumay wadannuu ay ayqanuu baa odhanaysaa wadannuu waxay xaqiiqsadeen amba ay yuqiinsadeen maa lahum ayaga inaanu u ahaanin amba u sugnaanin min maxiisin meel loo cararaa amba carab maa lahum inaanu u sugnaanin min maxiis carar ay cararaan laa maxiis amba meel ay u cararaanba inaanu u sugnaanin allah subxaanahu wa tacaala sanna wuxuu ka hadlay tacsiga iyo taaydarrada bini aadamka inaanu markuu dhibaataysan yahay mid ilaahay barya inuu yahay marka uu ladan yahayna mid ilaahay caasiyaba uu yahay waa dabiicadda bani aadamku siday u badan yihiin ee rabbi waxa uu yidhi laa yas'amu kama daalo alinsaanu dadku kama daalo min ducaa'i alkhayri khayrka uu yeedhidiisa laa yas'amu kama daalo alinsaanu kii dadka ahaa min ducaa'i alkhayri khayrka u yeeridiisa kama daalo amba doonidiisa wa in nafka hadduu taabto hu dadka kii dadka aha dabka asharu shar hadduu taabto faya'uuf kii quusta weeye qanuub ee quusasho badan macnaa kor iyo hoosba mufasiriintu waxay leeyihiin in massa hadduu saabto hub qofka amba dadka asharu shar hadduu taabto fayaa'uusun fii qalbiga ka quusta weeye qanuud iyo dushada qanuud ee quusasho badan ee quustiisu ay ka muuqato sida korkiisa iyo hogadiisaba ay ka daahirto qofkee maaragtay daalay inuu yahay oo qaanic ah ayaa muuqanaysa wallaahi yabaalaayi lain adaqnaa haddaanu dhadhansiinno siinno hu dadka rahma raxmad haddaanu dhadhan siinno raxmaddaasoo minaa annaga xaggayaga ka timi min bacdi daraa'a dhibaato dabadeed waa mu'anas min bacdi daraa'a dhibaato dabadeed haddii aanu raxmad dhadhan siinno dhibaatadaasoo mastat taabatay ruux dadka layaquulanna wuxuu odhan doonaa ayuu odhan doonaa qofkii dhibaatadu gaadhay markaanu ka qaadno haadaa kan dhibaatadiin layga qaado iyo raxmadan lii aniga ayaa iskale waa nasiibkayga wamaa adunnu una malayn maayo assaaca saacaddana u malayn maayo qaa'ima fii kici inay tahay wallaahi lain rujictu haddii lay celiyana kama soo qaaday saa sheegisaan buu leeyy wallaahi lain rajactu haddii lay celiyo ilaa rabbii rabbigay xaggiisa haddii layu celiyana inna lii anigu waxaan leeyahay cindahu alle agtiisa waxaan ku leeyahay lalxusnaa kii wanaagga badnayd janno ayaan geli doonaa waa insaan dafirsan oo kaafir ah oo dafirsanba soo celinta dambaba <clears throat> allah wuxu uhi subxaana wa tacaala falanunabbi'anna wallaahi falanunabbi'anna waanu uga warrami oo waanu uga warrami alladiina kuwa kafaruu gaaloobay bimaa kiidaanu uga warrami camiluu ay sameeyeen ama bicamalihim camalkoodii ayaanu uga warrami doonaa wlanidiiqanna wallaahi lanidiiqanna waxaanu dhidhansiin doonnaa oo aanu dhidhansiin doonaa hum ayaga min cadaab cadaab baanu dhidhansiin doonaa cadaabkaasoo qaliiba adag waidaa ancamna markaanu u nicmayno cala alinsaani dadka qaarkood haddaanu u nicmayno ambada aanu uga nicmayno acrada wuu baa ilaaha yidhi waa mid xaqa ka wati qabba acrada wuu jeestaa wanacaa wuu leexiyaa bijaanibihi dhinaciisana wuu leexiyaayo dhinaca ayuu gudbaa wanacaa wuxuu leexiyaa bijaanibihi dhinaciisa waa mid fogaada weeye waidaa massa hadduu taabtana hu dadka noocan ah asharu shar hadduu taabtana rajow ducaa'in baryo kii u saaxiiba weeye rajow ducaa'in baryo kii u saaxiiba weeye baryadaasoo cariib ballaaran cariiba ballaaran amba cariib kasuur fara badan baryada ayuu soo celceliyaa waxaa la yidhahdaa alcalaa maaragtay kalkalaam alcariib maa daala lafduhu waqalla macnaah ka duwan baa la yidhahdaa ka la yidhaahdo oo macnaha maa qalla lafduhu maarkaysaa wadalla macnaahu allah wuxu uhi subxaana wa tacaala waa mid baryo badan dadka caadaysi ashkataa bal waxaad tidhaahdaa nebiyow ara'aytum bal iiga warrama in kaana hadduu ahaado qur'aankani ay in kaana haada alqur'aan ismiga kaanada qadar qur'aankani haddii uu ka ahaado min cindi illaahi alla agtiisa kii ka yimi hadduu ahaado in kaana hadduu ahaado qur-aankani min cindi illaahi alla agtiisa mid kii ka yimi humma dabadeed kafartum aad ku kufrideen bihi isaga qur-aankan bal xaalkiinni sidee ayuu noqonayaa soo maydaan lumin man kuma ayaa aballu ka lumid badan yaa ka baadinimo badan minman qof huwa isagu fii shiqaaq khilaaf ku sugan baciid khilaafkaasoo fog oo dursan dhinac mahay allah aa min cindi lah haddii uu ka yimi uma haddana kafartum aad ku kufrideen bihi kayfa tarawna xaalakum sadar jawaabta kayfa tarawna xaalakum war ayaa u arkaysaan inaad arrintiinu ilaahay agtiisa ku noqon doonto man adalu yaa ka lumid badan ay laa ahad man adalu istifhaamka inkaariga man adalu yaa ka baadinimo badan minman qof kuwa isagu fii shiqaaqa ku sugan khilaaf dhinac baciidsan xag jira sanuriihim waanu tusi doonaa dadka sanuriihim waanu tusi aayaatunaa aayaadkayaga ayaanu tusi doonaa fi l ayaanu ka tusi doona jihooyinka futuuxaad baa dhici doona islaamka afaafi doona dheeda kufr baa la qabsan doonaa maarkasa wa fii anfusihim lafahoodana waanu ka tusi doonaa sanurihim waxaanu ka tusi doonaa aayaatina aayaadka yaga fi laafaaq jihooyinka wa fii anfusihimna waanu ka tusi xataa yatabayana ilaa uu uga cadaado lahum ayaga anahu ay ana hada alqur'aan qur'aankani alxaqa xaq inuu yahay ilaa uga caddaado baanu ku sidaa ilaahay subxaana wa tacaala awalam yakfi miyaanu ku fillaanin ayaga bi rabbik ay rabbuka bacdana waa xarfu jarkani waa sila weeye awalam yakfi miyaanu kaasiyin birabbik rabbigaagu miyaanu kaafiyin malag miyaanu ilaahay ugu filnay ka bedel awalam yakfi miyaanu kaafiyin annahu alle aan ka bedelno birabbika ayn ka bedelaynaa annahu alle calaa kulli shay shay walba shahiida allaha arkaya inuu yahay miyaanay taasi ku filaanin oo aanay kaafiyin alaa hoy inahum ayaga fii mirya shaki bay ku sugan yihiin fii mirya shaki ayay kaga sugan yihiin maxay min liqaa'i rabbihim rabbigoodna kulankiisa min liqaa'i rabbihim rabbigoodna kulankiisa shaki kaga sugan yihiin alaa hoy innahu alle bikulli shay shay walba muxiid allaha kooban weeye suuratu shura matiya weeye shura waxaa la yidhahdaa wadakashi ayaa la yidhaahdaa wadashawr aayaadka suuraddu waa saddex iyo konton aayadood weeye waana makiya oo qur-aanka ilaahay soo dejiyey intaan rasuulkuu jiroonin kuwana aayadda labayo afartanaad marka qur-aanka xagga sare laga soo tiriyo bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiin caynsiin qaaf allaahu aclam bimuraad xuruuftaa ilaahay baa ku cilmi leh subxaanahu watacaala xikamka ilaahay lafkooda waxaa ka mid a ah mucjisnimada qur'aankan iyo qur-aankani inuu yahay uun xuruufta la yaqaano ee macruufka ah waxyaabaha culimadu ka tilmaameen bay ka mid tahay laakiin cilmigooda ilaahay baa og subxaanahu watacaala kadalika sidaa aanu kuugu waxyoonnay nebi muxammadow macnaha kitaabkan amba kadaalika sidaanu u waxyoonnay waxyigaa la yaab kale ayaa yuuxii uu u waxyoon doonaa ilayka adiga uu kuugu waxyoon doonaa oo wa awxaa balqadar oo wa awxaa uguna waxyooday ila aladiina kuwiina uu ugu waxyooday min qablika adiga kaa horreeyey allaahu allah waa faacilkii yuuxii yuuxaa haddii la akriyana maalfaacil maar balqadaraysa alfaacilka kadaalika sidaa ilaahay subxaanah watacaala u waxyooday ama kitaabuu kuugu soo dejiyey ama rusushii hore ugu waxyooday waxyi cajiib ah ayaa yuuxii uu u waxyoon doonaa ilayka adiga uu kuugu waxyoon doonaa wa awxaa uguna waxyooday ila aladiina kuwii min qablika adiga kaa horreeyey allaahu alla allaha alcasiiz cidina aanay ka adkaanin afcaashiima allaha alxakiim aan qaldamin ee xukun iyo xikmadba leh allahaas ayaa rususa horena u waxyooday adigana kuu waxyoon doonaa sida uu kuugu waxyoodayba marka waxygu saasaa rasuulku ugu iman jiray waad garanaysaayo kayfa yaatiika alwaxyu marka mararka qaar sibuu ugu iman jiray rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh allah alla wuxuu leeyahay maa fi samaawaati sanaadka waxa ku suganaya wamaa fi lardi arlada waxa ku suganba ilaahay baa iskale subxaanah wa huwa alle alcaliyu allaha sarreeyo weeye alcadiim waa allaha weyn macnaha wuu koreeyaa oo cidi kama korayso abadan ilaahay makhluuqiisa ilaahay kama sarrayn karaa arrin mustaxiila weeye alcadiim waana allaha weyn weeye ma dhici karto ilaahay makhluuqiisu inay ka weynaadaan wahuwa alkabiir almutacaal wahuwa alcaliyu alkabiir aayaadka sidaa tilmaamaya aad bay u fara badan yihiin allah wuxu uhi subxaanahu wa tacaala tataadu waxay ku dhowaadaan alsamaawaatu samaadku waxay ku dhowaadaan yatafadarna inay dildilaacaan min fawqihina xagga sare inay ka soo bilbilaahaan goorma marka ilaahay loo nisbaynayo waxaanu cuntanin amaba ilaahay la aflagaadaynaayo samadu waxay ku dhowaataa inay bilbilaacdo takaad waxay sugtaa amba ay ku dhowaadaan assamaawaatu samaadku waxay ku dhowaadaan yatafadarna inay bilbilaacaan min fawqihina xagga sare inay ka soo dildillaacaan oo midoo midda ka hoosaysa ay ku soo baxdo waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yusabbixuun alle waxay ka nasahaan oy ka bari yeelaan waxaanu cuntamin bay ka bari yeelaan bixamdi rabbihim rabbigooda maantiisa xaal ay ku lamaan yihiin amba bixamdi rabbihim rabbigooda maantiisa iyagoo wada oo ilaahayda tasbiixda iyo taxmiidda labadaba u kulmiyaan marka badaasi maarata waa mulaabasa wuxuu la odhan jiray bixamdi rabbihim xaala kownihim multabisiina xaalay ku dhahan yihiin bixamdi rabbihim rabbigood ammaantiisa iyagoo ku lamaan oo ammaanaya wayastakfiruuna waxay u dembi dhaaf dalbaan ay alla dembi dhaaf ku weydiiyaan liman bay alla dembi dhaaf ku weydiiyaan fil ardi arlada ku sugan kuwaa raba ku suganoo kuwee ah almu'minuun wayastakfiruuna liladiina aamanuu aayaddaas aqaybaysa aayaddan mudlaqa ah liman bay u dembi fi lardi ay almu'miniin alaa hooy ina allaha alle huwa isagu algafuur allaha dembi badan weeye alraxiim waana allaha naxariista badan leh waaladiina kuwa istakaduu ka dhigta min doonihi la sokodi ka dhigta asnaaman amba awsaan waxay caabudaan awliyaa'a ka dhigta kuwa ay alle ugu dhowaadaan amba awliyaa'a kuwa ay caabudaan kuwa samaysta yacni ahlu shirki weeyaane allaahu alle xafiid alla ka ilaalinayo weeye kii ilaalinayo weeye calayhi macnaa allaha arkayay subxaanau watacaala maxaa arku arkaya uku abaal marin doona acmaashooda wاladiina kuwa itakaduu ka dhigtay min duni illahi min duunihi alla sokodi alasnaama aw ilawsaana ka dhigtay awliyaaa kuwa ay caabudaan kuwaasi way khasaareen oo kuwa geeldaraysta weeye allaahu anna xafiida kii ilaalin doona weeye alayhi wamaa anta maad ahaanin nebi muxammadow calayhim ayaga kortooda iyo wakiil kii loo xil xilsaaray amba loo kala saartay biwakiil kii xafidaya amba loo kala saartay may aad ahaanin wakadaalika sidaa aanu ugu waxyoonnay ambiyadii kaa horraysay sidaas taqdiirkan u samaynaysaa wakadaalika sidaanu ugu waxyoonnay ambiyadii kaa horraysay ayaa awxaynaa aanu ugu waxyoonnay ilayka adiga aanu kuugu waxyoonnay qur'aana mid la akriyo qur'aani kuugu waxyoonnay carabiya ah carabi ah of carabi abaan ah ku waxyoon maxaanu kuugu waxyoonnay litundira si aad uga digto ood cadaab ugaga digto uma alqura magaalooyinka hooyadood waa maaragtay waa maka litundira si aad ugaga digto uma alquraa magaalooyinka asalkooda iyo waman duun xawlaha waa caalamkii oo dhan iyo waman duun xawlahaa maaka hareeraheeda ku sugan ee alcadaaba mafcuulkaa qadar hore alciqaaba si aad uga digto iyo watundira ee welitundira si aad uga digto annaasa dadka si aad ugaga digto yowma aljamci kulminta maalinteeda waa in xuubka la samcin doono yowma aljamci kulminta maalinteeda si aad dadka ugaga digto mafcuul buu qaatacay oo marka hore waxaa la sheegay mafcuulkii dambe oo ciqaabka ah markana mafcuulkii horen la sheegona walitumira annaasa qadar si aad uga digto dadka yowma aljamci kulminta yoomkeeda laa rayba shaki ma nin fiihi yoomkaa dhexdiisa amba kulminta ah fariiqun qayb oo minhum ayaga ka midi ah fi ljanna janno ayay geli doonaan fariiqun qaybi oo dadkan ka midi ah, filjanna janno ayay geli doonaanay ku sugnaadeen wa fariiqun qaybina fi saciir saciiro ayay ku sugnaadeen waa inta badan weeye walow shaaa allaahu alla hadduu dooni lahaa dadkaba amba khalqigaba hanuunintooda lajacalahum alla wuxuu ka dhigi lahaa dadka ummatan buu ka dhigi lahaa ummad ummadaasoo waaxidatan keli ah ay muttafiqatan calى sariicati waaxida calى alhidaaya aw calى adalaala dhinacuu danu ilaahay isu marin lahaa laakiin ilaahay sidaa ma dooni walaakin ha yeeshee yudkilu wuxuu geliyaa alle man yashaau kuu doono fii raxmatihi buu geliya wاظaalimuun kuwa ظaalimiinta ana maa lahum ayagoo uma sugnaanin min waliyin ay waliyan mid arrintooda maamula oo u dhow uma sugnaanin mid u dhow uma sugnaanin iyo walaa nasiir mid uhiiliyaa toona am itakadu bal ah halkani la yidhahdaa bimacnaa bal intiqaal bay faa'iideynaysaaye ibtaali ma ahaa idraabkeedi am itakaduu bal e atakaduu ah. ma waxay samaysteen min duunihi alla sokadii waxay samaysteen awliyaaa miyay samaysteen mana kaasay samaysteenu alla qayrkii ka dhigteen kuwaay caabuda faallaahu alle huwa isagunbaa alwariyu allaha dhow ee addoommadiisa u dhow ah weliga u ah wa huwa isaga ayaa yuxyii nooleeya almawtaa kuwa dhintay wa huwa alle calىa kuli shay shay walba qadiir allaha kara weeye subxaanahu wa tacaala wama اkhtalaftum waxaad isku khilaaftaan fiihi maagaba wama اkhtalaftum waxaad isku khilaaftaan fiihi maagaba oo min shayin ah ku bayaan min shayin wax uun ah wax kastood isku qabataanba fa xukmuhu shaygaa xukunkiisu aad isku khilaafteen ilى allah alla xaggiisa ayuun buu u ahaanaya bimacnaa huwa alxaakim mahma اkhtalaftum wax kastood isku khilaaftaan wama اkhtalaftum waxaad isku khilaaftaan fihi isaga oo min shayin ah wax kastood isku khilaaftaan faxukmuhu ilى اllah alle ayuun baa ka xaakim ah oo ilaahay wuxuu xukumo subxaanaه watacaala ayuun buu noqonaya ilaahayna halkuu kaga xaakim yahay huwa alxaakimu bitifaafihi bikitaabihi wa sunnati nabiyihi sala allahu calayhi wasalam alla macna tahay fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul markaa dadku halkay ku kala baxayaan halkaas wax kaloo lagu kala bixi karaa ma jirto lal aaraa wala al ashkhaas walaa hayr faxaakimka fayasilka ah maaragtay caadilka ah waayo allah subxaanahu watacaala iyo sunnaha rasuulka ayuunbaa lagu caddaynaya masalada marka ilaah iyo rasuulkiisu waxay xukumaan ayuunbaa cadli ah rabbi waxa uu yihi daalikum kiinaas ka sidaa wax u maamulaya allaahu alla weeye rabbii weeye allaahu alla weeye rabbii rabbigay weeye kabar labaad ka dhig calayhi isagun baan tawakaltu cussaday wa ilayhi ila allah alle xaggiisa ayuun baan unimid u noqon doonaa arrimahayba oo dhan faadiri samaawaati salaadka allaha curiyo weeye faadiri samaawaat saaka kii biraada weeye waalardi iyo arladaba jacala ay khalaqa wuxuu abuuray lakum idinka wuxuu idinka abuuray min anfusikum ay min jinsikum noociinna alla wuxuu idinka abuuray ajwaaja haween amba buu ilaahay idinka abuuray jacala ay khalaqa wuxuu abuuray lakum idinka daraaddiin alla wuxuu u abuuray min anfusikum kuwo idinla nooc ay min jinsikum wa shaklikum weye xagga lasiinna alla wuxuu idinku abuuray kuwo idinla nooc azwaaja haween buu ilaahay idinka abuuray wa min alancaami xoolaha xaggoodana ilaahay wuxuu ka abuuray aswaaja anwaac buu ayagana ka abuuray geedsinti ah yadara'ukum yadara'ukum ilaahay wuu idinku tarmiyaa yadara'ukum wuu idinku tarmiyaa fiihi damiirka waxaynu celinayna maskarka ficilka jacalay yajma'ukum alla wuxuu idinku tarmiyaa fiihi yeeliddaasi uu idinka dhigay nafsiya dadi fiihi ay fi ljacli yacni yeeliddaa uu ilaaha idinka dhigay subxaanahu watacaala ma arkaysaa rag iyo dumarba ilaaha uu idinka dhigay subxaanahu watacaala culimmada qaarkood baa bihi fiihigan bimacnaa bihi leh ee yajma'ukum alla wuxuu idinku tarmiyaa bihi ta sababtiisa lamaanaynta alla idinku lamaaneeyo subxaanahu watacaala fiihi ay fi raxmi culimmada qaar yidhina way jiraan laysa ma ahaanin ka milihi shayun shaafka ayaa sila ah shayuntuna waa ismiga laysa waana nakira fii siyaaqi nafyi wax la yidhaahdo tamsiil iyo mumaasalo ilaahay male subxaa waa nafsu tamsiil cumuuman allah wuxu yidhi subxaana wa laysa ma ahaanin shay-un ismigii halkaa weeye shay-un shayna ma ahaanin kamihlihi ay mihlahu alla oo kale shay ilaahay subxaana wa tacaala mihlah shay la mid ilaahay subxaana wa tacaala mihlu halka culamaau lcaqayda markuu leey laa tamhiila walaa tashbiiha marka sidaa leey maaragtay waa atamhiilu haa ilaahay baa iska anfiyey rabbi male subxaa laysa ka khaaliq اlaswaati kuliha shay liannahu alfardu الsamad aladi laa nadiira lahu haddana wuxuu ilaahay ku sugay sifaatka qaarkood wa huwa alle assamiic allaha maqalka badan weeye albasiir ee basar kale wa anta samiic lbasiir fajacalnaahu samiican basiira ilaahay bini aadamkana wuu ka bagay marka waxaad garanaysaa samaca ilaahay iyo aragga alle iyo araga bini aadamku waa wax arkaan iyo maqalka bini aadamku waa wax maqlaan inaanay marnaba isku mid ahayn laysa ka milihi shay asalka sifaadka ilaahay subxaanahu watacaala kanun baa u asal mafhuum ilaahay daatadiisa iyo sifaadkiisu isku si ayuunbaad u arkaysaa noobku uga taagnaanaysaa inahu alla wuxuu leeyahay maqaaliidu samaawaat shaabka furahooda iyo walaasha arlada furayaasheedana rabbigaa iskale yabsudu wuu fudiyaa arisqa wuxuu u fudiyaa liman yashaau kii doono wayaqdir ciddii doonana ilaahay wuu ku celibiyaa inahu alla bikulli shay shay walba caliim allah ku cilmiga badan yahay subxaana watacaala subxaanahu watacaala rabbi waxau yihi sharaca ilaahay wuxuu jideeyey lakum idinka wuxuu idin jideeyey min addiini diinta xaggeeda alla wuxuu idinka kideeyey maa mid buu ilaahay idin sharciyeeyey wasaa uu faray bihi maagaba nuuxaa uu faray iyo waladii awxaynaa aanu waxyoonnay ilayka adiga aanu kuu waxyoonnay marka ilaahay subxaanah wa tacaala halkan wuxuu ku xusay awal rusul bacda aadam calayhi asalaam waa nuux calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyada kii ugu dambeeye waa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka halkan wuxuu ku magacaabay rususha culimadu ay yidhahdeen ulcasmi min arusul ma nuux iyo moxamed iyo ibraahim iyo muusa iyo ciisa ibnu maryam calayhim asalaatu wasalaam sidoo kale dee suurat alaxzaabna waa aynu ku soo maray allah wuxu yidhi subxaan markaa dee sidaasay ahaayeen naxnu macaashima akar alambiyaa awlaadu callaatin duunina waaxid ashi rasuulku salawatu marka alqadru lmushtarak ilaahay ay ka midaysan yihiin duunihiisu waxay ahaayeen waa cibaadat اllahi waxdahu laa shariika lah wain ikhtalafat sharaa'icda iyo manaahijtu haba iskhilaafsanaato waayo qolo waliba dee shurca iyo minhaaja baa ilaahay u yeelay subxaanahu watacaala allah wuxuu yihi sharaca alla wuxuu jideeyey sharaca wuxuu jideeye lakum alla wuxuu idiin jideeyey min addiin diinta xaggeeda alla wuxuu idinka jideeyey subxaana maakii wasfaa uu faray bihi maagaba nuuxa uu faray inuu qaato iyo waladii kii awxaynaa aanu waxyoonnay ilayka adiga aanu ku waxyoonnay wamaa kiibuu alla idiin jideeyey wasfaynaa aanu amaray bihi maagaba ibraahiima aanu faray wa muuse aanu faray wa ciise aanu faray oo muxuu ahaa an aqiimu ey aqiimuu ooga addiina alla diintiisa ooga walaa tafaraquu hana ku kala tegina fiihi diintaa dhexdeeda isku khilaafsan walaa tafaraqu hana ku kala tegina an aqiimuu ooga addiina walaa tatafaraquu ana ku kala tegina fiihi macnaa diinta dhexdeeda ku kala tegina baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala macnaa kuwa ku kala taga ilaahay wuxuu farayaa ikhtilaaf iyo jamaaca wuxuu reebayaa aliftiraqa waalikhtilaaf maanaa dadku inay iftiraaq iyo ikhtilaaf sameeyaan oo xagkii la khilaafo oo lagu kala tago iyadoo khilaafkaasina uu ka dhalanayo haw oo sida maanta khilaafka dadka muslimiinta dhex yaallaa badankiisu uu yahay hawa ayuun buu iska welisan yahay fitan iyo imtixaan weeye allah wuxuuli subxaana watacaala kabura waxa ku cuslaaday kabura waxa ku cuslaaday amba ku weynaaday kabura waxa ku weynaaday cala almushrikiin kuwa mushrikiinta ah waxa ku weynaaday maa kiibaa ku weynaaday tadcuuhum aada ugu yeelayso ilayh macnaa cibaadadaad leedahay ilaahay keligii caabuda taasaaba ku cuslaatay ba allah yii subxaana wa tacaala kiida ku weynaado tadcuuhum aad ugu yeerayso ilayh macnaa waa licibaadati illaahi waxda ilaahay diintiisiiba wax culus bay ku xaqiiqadii ma cusla laakiin dee iyaga ictiqaadkoodu kaasbiya allaahu alle yattabii wuu doortaa ilayhi isagu wuxuu isu dooraa xaggiisa u doortaa man yashaau kuu doono wayahdii wuu hanuuniyaa ilayhi dariiqiisa ayuu ku hanuuniyaa amba xaggiisa ayuu hanuuniyaa man yuniib ka u noqda ka ilaahay xaggiisa u laabta subxaanahu watacaala wamaa tafaraquu may kala tegin dadku wamaa tafaraquu may kala tegin ilaa min bacdi maa jaaa intuu u yimi dabadeed mooyaane isku wada qrintaa ilaa min bacdi maa jaaa intuu u yimi dabadeed mooyaane hum ayaga uu yimi dadka alcilmu cilmigu u yimi ku kuwooda ahlukitaabkaa markuu cilmigu u yimi ayuunbay iskhilaafeen oo markaa khilaafkanna cilmiga ayaa wataa laa sababta isku khilaafeen ilaahay baa cadaynaya cillaba bal eg cillaba sabab maxay isku khilaafeen bagyan ay lilbagyi xasad daraadii bay isku khilaafeen xasad aawadii iyo xadgudub baynahum ayaga dhexdooda waa khalad iyo xadgudub wey maarkaysa macnaheedu maaha qofka muslimku qof muslim oo qaldan waa ictiqaad ahaan u qaldan ba masalo kaloo camaliya ku qaldan markuu sheego inay xasad tahay laakiin waa khilaaf kastoo xasab ka dhashaa madmuum weeye madmuum buu noqonaya allah wuxu uhi subxaana wa tacaala walowlaa haddaanay ahan kelima kelmadi haddaanay ahanin kelmadaasu sabaqa tagtay min rabbika xagga rabbigaana ka timi haddaanay ahaanin ilaa ajalin kelmadaasoo ilaa ajalin gaadhaysa muddo muddadaasoo musamaa la magacaabay oo ah inuu ilaahay qiyaamaad kala saaro la laqudiya waa la xukumi lahaa baynahum ayaga dhexdooda waa la kala saari lahaa faina aladiina kuwa uurifuu la dhaxal siiyey alkitaaba kitaabka kuwa la dhaxal siiyey allah wuxuuhi subxaana wa tacaala marka waa jiil mutaakhir bacdalqarn hore waa qaar iyagaa kala horhoreeye wa ina aladiina kuwa uurifuu la dhaxal siiyey alkitaaba la dhaxal siiyey min bacdihim kuwa hore dabadood yacni aljiil mutaakhir bacda alawal lafii shakin shaki bay iyaguna kaga sugayin minhu xaqa waa shakigo muriid shaki wax ku siifida laysuu calaa yaqiin markaa kuwa kitaabka la siiyo kuwan ka dambeeya waayo waa muqalliduun waa dadka dad un iska raaco weeye takliid alacmaa amba aabbayaasha u ahaadaan amba aslaafu ma ama niman ay cid wuxuunu ugu u haysanayaan ha noqdaan bilaa daliilin walaa burhaan oo markay ugu daran tahay qofka xujo la'aan iyo daliil-aan mar lagu raaco marka kuwani waxay ku suganyiin kuwan dambe aysan raacay xayra iyo shaki iyo shiqaaq bay ku suganyiin allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala falidaalika taa dartii ay faliladii awxayna halkaa ka cille falidaalika waxyigaa daraaddii fadcu ugu yaay ay faliladii awxaynaa ilayka min addiini aladii wasayna bihi saas oo kalaga asxaabtaa sharaa'icul mutabaca baa la yidhaahdaa falidaalika waxyigaa daraaddii dartii waxyigaa aanu ku waxyoonay daraaddii fadcu ugu yeer dadka ilaa cibaadati illaah ugu yeer wastaqim toosnow oo u toosnow kamaa umirta sidii lagu faray ay wastaqim anta waman itabacaka calaa cibaadati illaah siduu ilaaha idin faray subxaana wa tacaala oo waxa shardiya an nacbud allaha shardiga labaadna walaa nacbuduhu ila bima sharca waa in ilaahay la caabudo bishardi lagu caabudo uu isagu jideeyey maarkaysa maaha cibaado fawtari ah ilaahay gooni maayo subxaana wa tacaala naf male ma asalkii cibaado tijaari adan allah wuxu uhi subxaana wa tacaala walaa tattabic ha raacin nebi muxammadow ha raacin ahwaahum kuwii hawadooda ha raaci ahwaa almushrikiin waxyaalay adiga kuu khilaafsay aan oo qul dheh aamantu waxaan rumeeyey bimaa kii rumeeyey ansala allaahu alla uu soo dejiyey oo min kitaabin ah waad ku bayaaminaysaa min kitaabin ah oo kutubtii ilaahay oo dhan ayaan rumeeyey ma kala saaray wa umartu waxaa lay amray wa amar amarka cidda la siinaya ad garanaysa anta awlaa bihi wa umirtu waxaa lay faray liacdila inaan u cadaalad sameeyo baynakum dhexdiina fi lxukm kama amarani allah ma arkaysa ilaahay baa sidaa faray cadaaladdu waa shay lama huraanow cadaalad darro waa musiib waxa laga yaabaa xuquuq badan oo qof walaalkaayo muslima uu leeyahay in ay xasadka iyo nacbaashuunku kaa indha tiro aada sugi weydo inahaa musiiba musiiba wey allah wuxu uhi subxaanahu watacaala tacaala sidaani allahu anle rabbunaa wey wa rabbukum wey waa dacwaddu way kuwooda u kaalda cid kale caabudaya ma jiro lanaa waxaanu leenahay acmaalunaa camalladayada ayaa noo sugnaaday walakum idinna waxaad leedihiin acmaalukum haddii aadna diiddaan wey laa xujata doodi baynanaa anaga dhexdayada iyo wa baynahum laa xuja laa khusuuma baynu ku fasirayna waa tafsiirka mujaahid baynu iska qaadanayna laa xujata doodi culamada qaarkood waxay leeyihin sida sudayi oo kale aayaadkana waxay soo degtay qabla nusuuli aayati sayf intaan lala dagaalamin waa mutajah ayuu tafsiirkiisaasi noqon karaa waayo aayaddani waa makiya aayaddani makiya weeye aayatu sayfna bacda alhijra ayay soo degtay weji yeelan karaa tafsiirkaas laa xujata doodi baynanaa iyo wa baynakum allaahu alle yajmacu waa u kulmin doonaa baa layidhi subxaana wa tacaala baynanaa dhexdeenna ilaahay baa kulmin doona wa ilayhi ila allah alla xaggiisa ayuunbuu yahay almasiiru noqodkuna aayaddani sida la yidhaahdo aayatulkursiga oo kale ayaa waxay ka kooban tahay toban kelmadood oo kala wada mustaqil ah oo mid waliba midda kale ay ka madax banaan tahay mid waliba sideeda xukun gaara ay u tahay sidaa darteed buu culimmadu waxay yidhaahdeen aayaddan aayad lamidi ma jirto oo aan ahayn aayat aayatlkursiyi aan ahayn sidoo kale waxay ka kooban tahay toban fasal ayay aayaddaa kursiga ka koobnay sida aayaddan oo kale ma arkaysa alcilmu cinda allah allah wuxu uhi subxaana wa tacaala kuwa ilaahay wuxuu ka waramayaa kuwan xaqa ka hortaagan dadka iimaanka amba dadkaba waaladiina kuwa yuxaaduuna door fi llaahi ku doodaya ilaahay subxaana wa tacaala tawxiidkiisa oo beeninaya ee maaragtay garab maraya intaba min bacdi ma istujiiba intii la maqlay dabadi la ajiibay lahu lilaahi walirasuuli culimada qaar baa rasuulka u celiyey qaarna allah laakiin waa sidaasaynu isugu xidhayna والadiina kuwa yuxaajuuna dooda fi illaah ilaahay subxaanah watacaala ka dooda tawxiidkiisa iyo kelinimadiisa iyo diintiisa amba sabiil intaba min bacdi ma istujiiba intii la ajiibay dabadiin lahu alle amba iyo rasuulkiisa xujatuhum kuwaa doodoodu xujatuhum kuwaa doodoodu daaxida baabili daaxidatun baabili cinda rabbihim bay baadil ku tahay wa calayhim korkoodana qadabun baa ah cadho walahum waxay leeyihiin cadaabun bay leeyihiin shadiid adag allaahu all alladii ka weeye ansala dejiyey alkitaaba kitaabka dejiyey amba kutubtaba dejiyey bilxaqa xaq ilaaha kusoo dejiye weye subxaana watacaala waalmiisaana cadaaladana ilaaha soo dejiye weye halkan marka laga hadlayo almiisaan waa alcadaala fii suurati raxmaanna waa aaladda wax laguhiisaan ma arkaysaan oo halkan iyo suurat xadiid iyo wa alcadlu waanzala dejiyey alkitaaba anzala dejiyey alkitaaba bilxaq walmiisaan cadaaladda wa alcadlu walinsaaf waanzalnaa macahum alkitaaba walmiisaana siduu ilaha ilaha subxaana wa wamaa yudriij maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow kee ayaa ku ogeysiiyey ayuu shayin yudriij ayuu shayin yudriij wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey lacalla asaaca saacaddu inay ahaanayso qariibkii dhow lacalla asaaca saacadda ahanshaheeda qariibkii dhow maxaa ku ogeysiiyey macnaha ilaahay baa subxaa fiihi tarhiib ayaa loo jeedaa waa cabsigelin iyo tashiibe laleeyahay dunyada ha isku iloobina macnaheedu way dowdahaye ma dhowo macnaheedu maaha wamaa yudriika maxaa ku ogeysiya lacalla saaca saacaddu inay ahaanayso ahaanshaheeda qariibkii dhowday tahay macnaha miyaanad ogeyn inay dhowdahay bay ka dhigan tahay inay dhowdahay miyaanad ogeyn yastacjilu waxaa degdegsada dhiciddeeda bihaa saacaddan dhiciddeeda waxaa degdegsada degdegsada yastacjilu waxaa degdegsada bihaa saacaddan aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin biha oo maxay degdegsigeeda ku falaya waa lilistibcaad waa istibcaad istibcaad baan odhan lahaa lilistibcaadi waxay u arkayaan waxa madacdo ah iyo gaalnimo iyo canaad iyo madaxabays wafa timaado iminka ma jiraan macnaa inaad soorigi karayn baad ogtahay yastacajibu waxaa degdegsanaya bihaa iyada aladiina laa yu'minuuna biha yawdi saaca waaladiina kuwa aamanuu la rumeeyeyna hee mushfiquuna khabarka halkaa mawsuulka mushfiquuna kuwii ka bakanaya weeye minhaa saacada iyagu ay ka bakanayaano ilaahay maxaad la hortegi doontaan bay leeyiin wayaclamuun waxay ogsoon yihiin annahaa ay ana asaacata saacaddu alxaqu inay tahay alxaqa ayaa la yidhi maarag inay tahay alaa hoy in aladiina kuwa yumaaruuna ka shakisan amba ka murma fi saacati saacadda ka murmayaalla fii dalaalin baadinimo ayay ku sugan yihiin baadinimadaasoo baciid fog oo dursan bay ku sugan yihin baa ilaahay subxaana watacaala marka yumaaruuna ee yujaadiluun way ka murmayaan fii wujuudiha inay dhacaysaba shaadi bay ku sugan yihin baa ilaahay subxaana allahu alle ladiif allaha u turista badan weeye u naxariista badan amba ku cilmiga badan bicibaadi yarsuqu ilaahay u arsaaqaa man yashaau kuu doono kuu doono ilaahay xisaab la-aan ku arsaaqay qaarkoodna ilaahay uu u qadaray qadaran yasfii qadarun dee uu ku noolaayo wa huwa alla alqawiyu ilaaha awooda lahu qawiga aw alcasiizu waa ilaah caam ciideegsamin wey ee cid walba ka adkaata cisadu laba macno way ka timaadaayo waa allahaan cidina dalbi karin ma beegsato war allaha ka argusa cadowgiisa wey man qofka kaana ahaaday macnaa qof yuriidu kii doonaya xarfa alaakhira aakhiro sharaceed man qofka kaana ahaaday yuriidu kii doonaya xarfa alaakhira aakhiro sharceeda camalka aakhiro doonaya nazid waanu u siyaadin doonaa lahu isaga fii xarfihi jaraciisaasaanu u siyaadin doonaa fii xarfihi jaraciisaasaanu u siyaadin doonaa oo masalan laba tafsiir bay culimmadu saarayaano waxay leeyihiin man qofka kaana ahado yuridu kuu doonaya xarfa alaakhira ay camal alaakhira aakhira camalkeeda oo cibaadaysanaya camal ku badbaadaya saalixaa la imanaya nazid waanu u siyaadinaynaa lahu isaga fii xarfihi camalkiisan oo bimacnaa awood baanu siinaynaa nuqawiihi wa nuciinuhu calaa maa huwa bisababihi sidaasoo kale ayay ku fasireen haddii la yidhahdo waa ajarkana nazid lahu waanu u siyaadin doonaa fii xarfi ilaa toddoba boqolood jeer ilaa maa yashaa allah baanu u siyaadin doonaa waman qofka kaana ahaada yuriidu sii doonaya xarsa addunya adduunyada saraceeda adduunyadan un nuqti waanu siin doonaa kaa minhaa adduunyada xaggeeda ayaanu ka siin doonaa maxaa la siinayaa ma wuxuu doonayo xaggii hore inuu ku soo maray suuratu naxal maa nashaa intuu ilaahay doonun baa laga siinayaayo isagoo ilaahay ka gaaloobay oo ka fogaaday ayaan haddana risiqa loo dhaafinaynin furinka qalalan yani yaro madow intan leeg ayuunbuu noqon xata fihi minha maa nashaa wamaa lahu ugumana sugnaanin wamaa lahu umaaha ninkaa adduunyada camalkiisa ku doonaya fi laakhira aakhiro dhexdeeda uguma sugnaanin min nasiib ay nasiiban wax dheefa faa'iide amba nasiibi uguma sugnaanin baa ilaahay am lahum bale alahumma waxay leeyihiin shurakaa'u ma kuwa ay caabudaan bay leeyihiin shurako shurakadaasoo sharacuu u sideeyey lahum ayaga u sharciyeeyey min addiini diinta xaggeeda uga sideeyey diin maa wax uga sharciyeeyey lam ya'dan aanu u fasixin amba u idmin bihi maagaba allaahu alle aanu u idmin am lahum ay alahuma ubale alahuma waxay leeyihin shurakaa'u miyay leeyihin sharacuu u jideeyey lahum ayada min addiin maa wax uga jideeyey waa diin waa islay uga sharciyeeyey lam ya'dan aanu u ogolaanin bihi maagaba allah makuu asay haystaan xaggee jeelaya hum laa yatabicuuna maa sharca allahu laka ma raacayaan waxay raacayaan waxyaabaha ay u jideeyeen shayaadiinta iyo sufahada iyo iyo dawaadiinta iyo wixii lamid kaasay raacayaan waxaan la jeen marka qadiyadda tashriicu waa qadiyad aada u khatar badan masalada ku saabsan tashriica iyo xukunkeedu oo mas'alo aada iyo aada u khatar badan aada u khatar badan oo ay muhim tahay in looga dambeeyo dadka ahlucilmiga ah mas'alo khuduuradeeda leh maarkaysa oo u baahan rasaana iyo aqoon iyo cilmi unan baahnayn tasaahul iyo fududaysi iyo qursi aan u baahnayn qadiyadda tashriicu waa qadiyad khatar badan cidda ilaahay sharcigiisa sharci aan ahayn dodsisata una aragta wax u banaan inuu yahay amba khayr uu leeyahay aragto waa cid xerada islaamka kaga baxaysa waraqadyada kutubadeeda u dheh u baahan in laga maara diraasayn camiiqa cidda keliya ka hadli kartaana ay yihiin dad aqoon uleh ahlulcilmiga ah wax kala raasli karayna yihiin maarkaysa marka masalada in xagga kale laga dhacana ma aha xagga kalena in loo booda maaha masalada halkeeda raggii ragga ahaa ay dhigeen ayay oolaysaa allahna u dhigay subxaana wa tacaala walowlaa haddaanay ahaan kalimat lfasli aqwaashii ahlulcilmigu ay ka qoreen iyo mufasiriinta waxaad raajici karaysaa masale marka la hadlayo shanqiiqi raximah llahu tacaala fii tafsiirihi adwaa lbayaan aayadan tafsiirkeeda musalafka todobaad weeye akri markaa faham kartaa walowlaa haddaanay ahaanin kalimatu lfasli kala saarida yoomkeedu haddaanu ahaan laqdiya kaasoo ilaahay ku kala saarayaaye walowlaa kalimatu lfasli kala saarida kelmadeedu haddaanay ahaanin oo dhici doonta oon qiyaamaha laqdiya baynahum wa ina adaalimiina kuwa daalimiinta ahi lahum waxay leeyihiin oo u sugnaaday cadaaba cadaab bay leeyihiin caliimu xanuujiya tanaa waad arki aaalimiina kuwa daalimiintaa baad arki doontaa nebi maxamedow macnaha anba qofka ka badbaadadee kuwan mushfiqiina ayagoo ka baqanaya mushfiqiina xaal ayhin kuu ka baqanaya ayaad arki mimaa kii ay ka baqanayaan kasabuu ay shaqaysteen walxaalna ka baqaya kuwa waxaa ay kasbadeen kuwa kaa ay kasbadeen waaqicun kii ku dhici uu yahay fihim ayad macnaa abaalkiisa ay heli doonaan waaladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wacamiluu falaa saalixaati camalada wanaagsan fii rawdaati aljannaat beero jannoodka ilaahay beerahooda ayay ku sugnaadeen rawdaat waa jamcu rawda waa beero jannaadkuna waa beeran weye fii rawdaati aljannaat beeraha nicmooyinkooda iyo bustaanadooda ayay ku sugnaan doonaan lahum waxay leeyihiin kuwan mu'miniinta ahi maa yashaa'una waxay doonaan halkee cinda rabbihim rabbigooda kiisa ayay ku leeyihiin fa ayna min haada kii hore waxaa la yidhi waxay leeyihiin cadaabun aliim fa ayna min haada ayna man huwa fi dilli waalhawaan miman huwa fii rawdaati اljinaan fiiha maa yashaau min kuli min ma'aakilin wamashaariba wamalaadin mima laa cayna ra'at walaa udunun samicat walaa khabara calaa qalbi bashar ma arkaysaa saa darteed baa ilaaha yidhi subxaanahu watacaala daalika ka ay muuminiintu ay ku jiraan huwa isagunbaa alfadlu ah fadligaasoo alkabiiru weyn daalika kaasi abaalmarin faruudaat iljannaatkaasu ku dhacayaaye dalika kaasi nicmada iyo barwaqada jannada taalla alladii midka weeye yubashiru allaahu alle ugu bishaaraynayo cibaadahu addoommadiisa ugu bishaaraynayo addoommadeed sifadooda eeg alladiina addoommadaasoo aamanuu alla rumeeyey iimaan sharci ah yaqiini ah ikhtiyaari ah wa camiluu falay asaalixaati camalada wan wanaagsan sameeyey kul waxaad tidhaahdaa nebiyow laa as'alukum anigu idinku weydiisan maayo calayhi waxyigan aadini soo gaarsiinaayo ajraa ujuuro amba mushkaayad idinkaga dooni maayo ilaa laakinas waxaan idin weydiisanayaa almawadda jeclaan baan idin weydiisanayaa adigu ayaan idin weydiisanayaa filqurbaa qaraabanimo xaalay ku sugnaatay waayo waxa sugan rasuulku qabiil kastoo quraysh ka mid ah amba tilib kastoo tilibadii quraysheed ka mid ah qaraabo ayuu ku lahaa markaa wuxuu leeyahay war qaraabadaydun ugu tixgeliya qaraabadaydii ugu tixgeliya ila laakiin asaluk mid weydiisan maayo calayhi ajra ila almawadda jeclaanun baan i weydiisanayaa fi lqurba qaraabada dhexdeeda ku sugnaatay bisawi lqaraaba macnaa qaraabada inaga dhexayso un aad ugu jeclaataan waa maxabba dabeeciyay u ee kuma badbaadayaan waman yaktarif qofka shaqaysta ikhtiraafka waxaa la yidhahdaa marka biyaha tartarto gacmaha waman yaktarif qofka shaqaysta xasanatan wanaag qofka shaqaysta nazid waanu u siyaadin doonaa lahu qofkaasi fiihaa xasanadaa uu shaqaystay uu la yimi xusnaa wanaag baanu ugu siyaadin doonaa waanu u laban laabi baa ilaaha yidhi wa tacaala atar baanu ugu sii aadin doonaa ina allaha alle kafuur ilaaha dembi dhaafista badan weeye shakuur waa ilaaha mahad caliya oo mahadnaqa addoommadiisu hadday camal wanaagsan la yimaadaan am yaquuluuna bale a yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraa maxamed baa ku abuurtay cala allaahi alle korkiisa kadibaa been allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala taasi waa ma dhacdo fain yashac hadduu doono allaahu alle hadduu doono yaktib wuu xiri calaa qalbika qalbigaagaba wuu xiri nebi muxammedow oo qur-aankanba wuu ka saari laakiin ma lamaad imanin been ilaahayna subxaana wa tacaala ma doonin qalbiga rasuulkiisa inuu xidho wayamxu allaahu alle wuxuu baabiiyaa wayamxu allah alle wuu baabiiyaa albaadila baadilka baa ilaahay baadiyaa wayuxiqu alla wuxuu sugaa alxaqa xaqa ayaa ilaahay sugaa bikalimaatihi buu ku sugaa bikelimaadkiisa xaqa ah innahu alla caliim allaha ku cilmiga badan weeye bidaati suduur laabuhu waxay haystaan bidaati suduur laabuhu waxay saaxiibka u yihiin waxay qarinayaan ilaahay baa ogsoon subxaanahu wa tacaala marka ilaahay de subxaana watacaala hadduu doono qalbigaagu xuri lahaa ma og tahay wayamxu allaahu albaadila yamxu ayaa ilaahay yidhi ma ogtahay waana marfuuc ma arkaysaa wowga ayaa laga xadfay xagga kitaabada fii rasmi lmusxafka ma ogtahay sida looga xadfay ba sanadcu zabaniya oo kale ayadoo sabab loo farayna aanay jirin wawgi mafsuudna maaha ficilku allah wuxu uhi subxaanahu watacaala oo dee waxay noqon lahayd haddii la yidhaahdo waa maftuum wain yashaa hadduu doono yamxu llah <laughs> taasuna macno fog bay noqonaysaa hadduu ilaahay doono baatilku baabiin bay noqonaysaa marka waa in idhaahno oo wowga ayaa iska xadfan waana marfuucun cala libtidaa macnaa istinaafun buu u jeedaaye allah wuxu uhi subxaana watacaala wahuwa alle alladii ninka weeye yaqbalu aqbala atawba soo noqoshada atawba soo noqoshada ka aqbala can cibaadi addoommadiisa ka aqbala wayacfu waa dhaafaa alleh can isayi'aati xumaanahana ilaahay wuu dhaafaa wayaclamu waa ogsoon yahay maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan ilaahay wuu ogsoon yahay kii ku cilmila weeye subxaana bale ilaahay wuxuu ku farxayaa markaad la timaado toobad iyo soo noqosho wayastajiibu ilaahay wuu aqbalaa baryada alladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wa camiluu fala asaalixaati camalada wanwaagsana baryadooda ayaa ilaahay ka aqbalaa wayastajiibu wuu ka aqbalaa adducaa'a baryada aw ilcibaada alladiina kuwibuu ka aqbalaa maaragtay aamanuu alla rumeeye wa camiluu fala asaalixaat wayaziiduhum alla wuxuu u siyaadiyaa min fadlih fadligiisa ayuu alla wax uga siyaadiyaa baryadoodu ilaahay aqbalayaa subxaanahu wa waalkaafiruuna kuwa gaaloobayna ee kufriyeyna lahum waxay leeyihiin cadaaba cadaab bay leeyihiin oo u sugnaaday cadaabkaasoo shadiid adag subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta